bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qala اlmuأlifu raximah اllahu tacaala masأlaة majhuul اlcadaalaةi baطina wظaahira la tuqbl riwaayathu cinda اljamaahiir masaladan wuxuu rabaa inuu uga hadlo majhuulka waxaan soo haynay kitaabka ikhtisaaru culuumi alxadiid waxaan joognay sifatu man tuqbalu riwaayatuhu qofka riwaayadiisa la aqbalo sifadiisa iyo qofka aan la aqbalaynin waxaan soo sheegnay cadaalad iyo dabdi in la shardiyo cadaaladdu inay tahay islaamnimo qaangaarnimo caaqilnimo asbaabtii fisqiga qofka inuu ka dheer yahay iyo waxyaabaha akhyaarnimada gooynaya sida lagu garan karana ay tahay istifaada inay ku timaado oo qofkaasiba laguba yaqaanaba cadaalad oo ay caam baxday inuu cadli yahay in laba ugu yaraan hal imaam uu caddeeyo oo asbaabtii yaqaano dabdiga isagana inuu dabdu kitaab iyo dabdu sadrin inuu yahay dabdiga sadrigana in qofku uu xifdisan yahay mar allaale markuu doonana uu soo istixdaarsan karo talqiin uunan aqbalaynin ruwaadda uu waafaqi karo sida badan ruwaadda ee xufaadda ah ee wax warinayso sida badan inuu waafaqayo oo uunan khilaafin ayaa lagu gartaa ayaan dhahnay waxyaabahaas marka waxaa ka baxaayo qofka aan cadaaladiisa la aqoonin ee jahaaladu ay ku sugantay isaga laga jaahil yahay ayaa u baahan iyadana in la fahmo ayb majhuulku marka saddex qaybooda u qaybsamaa sideeda inta aanan majhuul gelin waxaa la rabaa in la ogaado majhuul iyo mubham iyo muhmal in la kala garto majhuul iyo mubham iyo muhmal mubham waxaa la yidhaahdaa qofka aan magaciisaba la sheeginbo oo masalan can rajulin xadathanii rajulun rajul waa mubham xadathanii man laa atahimu bihi waa mubham ayib muhmalna waxaa la yidhaahdaa magacaa la sheegay laakiin magacaas magacyaalka kale ee dadku ay leeyihiinoo magacaasoo kale ah ninkaani wuxuu uga duwan yahay lama yaqaan maalan wuxuu yidhi xadathanii muxammadun bis ee muxamed hadda mubham maahan magac baa la sheegay laakiin muxamedkan maadaama aan loo abtirinin nisbadiisa la sheegin muxamedyaalkuna ay badan yihiin miduu yahay lama garanaayo waa muhmal ayb raawigu marka hadduu muhmal noqdo sidaas oo kale ee in la ogaado la rabo waxaa lagu gartaa ardada ka wariso iyo shuyuukhda uu ka wariyo iyo wa biikhtisaasihi yatabayanu lmuhmalu ibnu xajar nuqbaha saasuu ku dhahaa hadda hadday saddex maxamed jiraan oo loo malaynayo saddex nin midkoo uu yahayna aan la garanaynin muhmalnimada wuxuu uga baxaa ardayda in la fiiriyo shuyuukhda in la fiiriyo haddii marka ardayga warinaayo ninkan maxamedka ka warinayo saddexdan muxamedba hal keliya leh uu ka wariyo labada kale uuna waxba ka warinin waa kuu caddaanay markaas calaa kullin muhmal waxaa la yidhaahdaa qofka magac la sheego laakiin magacaas uunan ku caddaanaynin muhmal majhuul ayaa soo haray marka majhuul ninka majhuulka la dhahaayo sidiisa ogow isaga magaciisa iyo magaca aabihiis iyo nisbadiisa waa la yaqaanaa intaba ee waxaa laga jaahil ka yahay ama waa cadaaladiisa ama dabdigiisaa laga jaahil yahay sidaas waa naca marka haddaad majhuul maqasho ha u malaynin inaan isimkiisa iyo dadnimadiisa iyo cidda uu yahay iyo inaan la aqoonin ha u malaynin waa la yaqaan cidda uu yahay laakiin hal huwa cadlun daabitun mise ma aha ayaa laga jaahilay ayb dadka qaar baa majhuul waxay moodayaan magaciisa inaan la aqoonin nisbadiisa inaan la aqoonin marka magacii iyo nisbadiibu intuu kuu keenu kuleeyahay majhuul see ku yahay ninkan ayb jahaaladu marka saddexday u qaybsantaa majhuulul cayn iyo majhuulul cadaala iyo majhuulul xaal waa saddex eray way majhuulul cayn waxaa la yidhaahdaa man rawaa canhu raawin waaxidun faqad walam yuwathaq waa ninkii uu ka wariyo hal qof bis aannan la tawhiiqinin taskiye ma haysto hal nin keliyaana ka wariyo hal arday bis buu leeyahay arday labaad ma qabo waxaa la yidhaha lcayn man rawaa canhu raawin waaxidun faqad walam yuwathaq waa ninku hal qof ka wariyo aana la tawhiiqinin maxaa la yidhaha kaas majhuulul cayn cayntiisaaba laga jaahilyaha kaas ayb qofka marka jahaalatul cayn muxuu uga baxaa marka wuxuu uga baxaa inay laba iyo ka badan ka wariso waa uga bixi karaa waxaa kaloo uga bixi karaa hal nin keliya ka wariyey laakiin waa la tawhiiqiyey oo nin imaama muctabar baa hiqatun yidhi waa ka baxay marka waa la yaqaanaa w mar haddii hiqatun la yidhi waa la yaqaanaa soo maha ayb jahaalat ulcayn marka labadaasaa looga baxaa inay laba iyo ka badan ka wariso ama la tawhiiqiyo ayb majhuululcayn marka waa kaasa xukunkiisa riwaayada majhuululcaynka uu ku jiro lama aqbalo waa daciif xadiidka majhuululcayn uu ku jiro leanna inuu faasiq yahay iyo in kaleba lama oga riwaayadana waxay u baahnayd cadli ayib kan labaad waxaa la yidhaahdaa majhuulu lcadaala majhuulu lcadaala haddaa maqasho waxaa laga wadaa man rawaa canhu raawiyaani fa akhar labo iyo ka badan ayaa ka warisay wa juhilat cadaalatuhu aldaahiratu waalbaatinatu waxaana laga jaahil yahay cadaaladiisa daahirka iyo midda baatinka labadaba u fiirsado majhuulul cadaalaha laba iyo ka badanaa ka wariso labo raawi iyo ka badanaa ka wariyaan xertiisu xoogaa waa badan tahay laakiin cadaaladiisa daahirka iyo baatinka lama yaqaan cadaalad daahir iyo baatin marka maxay kala tahay cadaalada daahirka hadde waxay tahay qofkan inuu salaada u jamaacadii xaadiro nin dadka dulmiya maalan inuunan ahayn waa daahir taasna cadaalo baainana maxay noqonay marka waxay noqonaysaa alcadaala albaaina waxaa la yidhaah midda u laabato aqwaalu lmusakiina waalmujarixiin culamaa ljarxi watacdiil aqwaashooda wax midda u noqonaysaa cadaalo baaina la dhahaa macnaha waxay tahay ninkan daahirkiisana lama yaqaan culimmadii jarxiga iyo tacdiilkana kamaba aysan hadlin cadaala baatina waxaa la dhahaa midda ku xiran aqwaalu lmusakiina waalmujarixiin ayb dadka qaar cadaala baatina waxau mooday ninkan qalbigiisa yaa obgoolaya qalbi lagama waramin isdilaaxa haddaadan fahmin waa ku wareereysaa dad cilmi sheegtaa yaa saas dhahaya cadaala daahira baatina baatin maxay tahay yaa ogaa kara ilaahay lay ogay ku leeyihin de midda cadaala baatina meeshaan marka la joogo waxaa laga wadaa fulaanun iqatun fulaanun daciif midna lagama haayan waa iqana lama dhihin waa lianna baatinka waxay tahay ninkan daahirkiisa waa la ogaaday laakiin baatinkiisa xaafid miya nin iska ilowshiye badan miya muqafal miya xoogaa waxaas waxay u baahan tahay si gaar nin u imtixaano ayb majhuulu lcadaala kaasaa la yidhaahdaa marka man rawaa canhu raawiyaani faakthar wa juhilat cadaalatuhu albaatinatu waldaahiratu majhuululxaal ayaa soo haray marka majhuulu lxaal waxaa la yidhaahdaa man rawaa canhu raawiyaani fa akthar waa nin laba iyo ka badan ay ka wariyaan wa juhilat cadaalatuhu albaatina cadaaladiisa baatinkaana laga jaahil yahay bas yani cadaala daahira waa haystaa ninka majhuululxaalka ah ninda masaalaada tukado oo alla kacabsi lagu yaqaan waa yahay laakiin midii baatinka ahayde ninkan a'immatuljarxi watacdiil ma taskiyeeyeen ma jarxiyeen midna lama oga kaasna maxaa la yidhaha majhuululxaal majhuululxaalka mararka qaar mastuur ayaa laga cabiraa ibnu xajarka waatuu dhaho wahuwa almastuuru majhuululxaalku marku sheegay wa huwa almastuuru ayuu yidhi marka majhuululxaal haddaad maqashay iyo mastuur waa isku mid culammada qaarna waxaa dhici karta mararka qaar mastuur inay ku tilmaamaan majhuululcadaalaha laftirkiisa marka magaca mastuurku marka majhuululcadaalahana waa la siin karaa majhuululxaalkana waa u badan yahay in lagu ilaaqo lagu sheego ayb intaas waxaa raaci kara mararka qaar kutubta qaar ay raaciyaan sida suyuudigoo kale majhuul smi wax la yihaha buu sheega majhuul smi majhuul waxaa la yidhaahdaa waa ninka maalan waxaa la yh xadathanii ibnu fulaan ibnu taahir maalan waxaa la yidhi ibnu zubayr maalan cabdullahi ibnu zubayr uma jeedi hadda aniga naam ibnu fulaana ninkii loogu magac daray waa la yaqaanaa waa iqo laakiin magaciisa lama yaqaan waa laysku khilaafay ninkan ibnu hebel la leeyahay magaciis isaga lama yaqaano majhuulul ismiyaa la yidhaahdaa waxna ma dhibo haddii mar uu hiqo yahay isimka laga jaahil yahay laa ba'sa bihi ayb majhuulku marka saddexdaas qayboodu u qeybsamaa qeyb afaraadna bacdi ahlilcilmi baa ku daraan jahaalada marka marka la qaacideeyey sidaas markaan leenahay marka man rawaa canhu raawiyaani fa akthar iyo waa sida ay culammada mutaakhiriinta u bateen way bacdi almutaqadimiinna ay ku tageen jahaalatul cayn in looga baxaayo laba raawi inay ka warisana moxamed ibnu yaxya duhli ayaa qabay isagaasaana lagu raacay oo aimadii dambe ay ku raaceen laakiin haddaad daalacato ama aada fiiriso sharxu cilali tirmidiga wuxuu keenayaa nin ay toban ka warinayso oo haddana majhuul lagu sheegayo cibaaraadka salafku waa kala duwan yihiin aimada xadiidka marka mar waxaad dhici karta qof shuruudaha qaar baa laga helay in majhuululcayn la ysaga sheego marka dee nin iyo isdilaaxiisa waa u gooni laakiin kutubaha dambe saanay u kala qaybiyaan isdilaaxuna sidaanu u batay ayb jahaaladii marka waa kaas saddexdaasaa ugu muhiimsan majhuululcayn majhuululcadaala majhuululxaal furuuqda u udhexaysana marka waa ka fahmi marka khilaala tacriif ayib mas'alatun marka majhuululxaalka eh, riwaayadiisu isna waa daciif majhuul oo dhan riwaayadoo ku jira waa daciif laakiin waxaa la yidhi majhuululxaalka oo kale riwaayadiisa waa laga tawaqufaa mana la aqbalaayo mana la diidin tawaquf tawaquf hadda hadduu yimaado laguma camal falaayo waa iyadaba xataa qismulmarduudoo ku jira marka waxaa kaloo majhuulku yacni baxhiga kaloo ku jiri karo wuxuu yahay majhuululxaalku haddii uu noqdo fii dabaqati taabiciin masalan ninka mastuurkaa ah haddii taabiciinta iyo dabaqadooda dabaqatu kibaari taabiciin oo kale hadduu ku jiro laa ba'sa laanna culimmadu waxay leeyihiin waktigaas waxaa badnaa xifdigana waa iska badnaa khayrkuna waa badnaa waa qad yuxtamal in la xambaar qaato waa laga yaabaa sida uu ibnu kaiirna sheegi doono mubhamka waaba ka daran yahay majhuul asaga mubhamku majhuulku kasii daran yahay majhuulu lcadaalati baatinan wa daahiran qofka cadaaladiisa baatinka iyo daahirka laga jaahil yahay laa tuqbalu riwaayatuhu riwaayadiisa lama aqbalo cinda aljamaahiiri culammada badankooda agtooda majhuulu lcadaalati baainan wa daahiran ayuu yidhi marka baainan iyo wadaahiranad waa fahmnaan umalaynan ayb laa tuqbalu riwaayatuhu riwaayadiisa lama aqbalaayo cinda aljamaahiiri jamaahiir agtooda waman juhilad qofkii laga jaahil noqday cadaalatuhu cadaaladiisa baainan baain ahaan walaakinahu cadlun fi daahiri sida daahirkaana cadli ah laakiin wa huwa almastuuru mastuur weeyaan kaase ayb wa huwa almastuuru mastuur weeyaane maxaa kalean ku sheegnay magaca kaloon ku sheegnay muxuu ahaa majhuululxaal hahey faqad qaala biqabuulihi aqbalitaankiisa waxaa yidhi bacdu shaaficiyiin a'immada shaaficiyiinta qaar ka mida ah. wa rajaxa dalika sulaymu bnu ayuub alfaqiih ayaa rajaxay wa waafaqahu bnu salaaxna waa waafaqay waqad xarartu lbaxha ibnu kahiir wuxuu leeyay baxigaasi aad baan u tafatiray fii dalika kaagaas dhexdiisa ku saabsan fi lmuqadimaati kitaabkaas muqadimaat la yidhaahdo wallaahu aclam fa ama almubhamu mubhamku alladii midka weeyaan lam yusama aan la magacaabin fa ama almubhamu mubhamka alladii lam yusama aan la magacaabin ow man summiya marka mubham waa midkaan la magac sheegin xadathanii rajulun ayaa la yidhi xadahatni imra'atun min juhaynata oo kale laska yidhi waa mubham xadathanii man laa attahimu bihi man laa attahimuhu xadathanii hiqatu kulli waa mubham magac ba haddaan la sheegin ayb ow man amase axad summiya la magacaabay walaa tucrafu caynuhu cayntiisa laakiin aan la aqoonin majhuululcaynkii buu ka wadaa fahada kani minman weeyaan laa yaqbalu riwaayatahu riwaayadiisa uunan aqbalaynin axadun axad axadka oo calimnaahu aan ogaanay yacnii majhuululcaynka qof aan ognahay oo aqbalaya maba jiro leeyahay walaakinahu ida kaana fii casri taabiciin haddii uu yahay waalquruuni almashhuudi lahum bilkhayr iyo quruntii khayrka loogu marqaati kacay fa inahu yusta'nasu biriwaayatihi riwaayadiisa waa layska weheshadaa wa yustadaa'u biha waa lagu iftiinsadaa fii mawaatina meelo waqad waqaca waxaa dhacay fii musnadi alimaami axmeda imaam axmed musnadkiisa wa gayrihi iyo kayrkiis min hada alqabiili noocan kahiirun wax badan ayaa ku dhacay wallaahu aclam ayb ibnu xajarka haddii taqriibka uu yidhaha majhuul majhuululcayn uu ka wadaa qaala alkhaiibu albaqdaadiyu khaiibu lbaqdaadi waxa uu yidhi kitaabkiisa alkifaaya iyo wagayruhu hayrkii wuxuu yidhi khaiib hayrkiis tartaficu aljahaalatu jahaaladii way kor noqonaysaa can iraawi raawiga xaggiisay ka kor noqonaysaa bimacrifati alculamaa'i culimada garashadooda ay gartaan lahu isaga ay aqoonsadaan aw amase biriwaayati cadlayni laba nin oo cadli ah inay ka wariyaan canhu xaggiisa waa kusoo bilowno majhuululcayn waxaan dhahnay jahaalatulcayn waxaa looga baxaa laba shay in la towfiiqiyo ama laba iyo ka badan inay ka wariyaan haw qaadanin marka laba iyo ka badan hadday ka wariyaan majhuulnimoo dhanow ka baxaa annaga ma dhihina nooc ka midow ka baxaa majhuululcaynnimadii majhuululxaal inuu noqdaa laga yaaba labaa ka warisay markaasaan la tawhiiqinin maalan muxuu noqonaa marka jahaalatulcayn waa ka baxay jahaalatulxaal uu tegey waa ka roontahay marka jahaalatulxaalka jahaalatulcayn ayib qaala alkhatiibu walaa yahbutu lahu xukmu lcadaalati cadaalad xukunkeed u sugnaan maayo biriwaayatihimaa canhu laba inay ka wariso keligeed ugu sugnaan mayso cadaalad wa calaa haada anamati noocan ayaa masha bnu xibbaan uu ku socday iyo wagayruhu xoogaa marka ibnu xibbaan isaga qaacido wuxuu ku socdaa ninkii ay ka qof hiqaa uu ka wariyo ama lababa ninkii ay ka wariso walow yaanan balla garanine waa iska hiqa ayuu leeyahay warkiisa marka kitaab kitaab wuxuu leeya layihaha athiqaat ibn xubaan marka kitaabkiisa ahiqaat fii tarjamati ayuub alansaariy can saciid ibni jubeyr ayuub ibnu ayuub alansaari ayuu rabaa inuu ay u tarjamay markaasuu yidhi can saciid isaga wuxuu ka wariyey saciid ibnu jubayr wa canhu mahdiyu bnu maymuun isagana hal ninaa ka wariyey oo hiqa ah mahdiy bnu maymuun laa adri man huwa markaasuu wuxuu yidhi ma ogi waxa uu yahay laa adri man huwa cidda uu yahay ma garanayo walabnu man huwa ayib de laa adrii man huwana waa leeyahay hiqaadna waa ku dhex daray kitaab oo kitaabu hiqaat oo ragga hiqaadka oo u gooni yeelay buu ku daray wuxuuna leeyahay walaa adrii man huwa muxuu cuskaday marka wuxuu cuskaday bimujarad hal nin oo ka wariyey oo cadli ah ayuu wuxuu uga dhigayba hiqa tasaahulaa ku jira marka ayb marka sakhaawi wuxuu leeyahy faina hada minhu yuؤayidu anahu yadkuru fi الhiqaati kula majhuulin rawaa canhu hiqatun nin kastoo majhuul ah oo hal nin oo hiqaa uu ka wariyo isaga waa soo bixina walam yujarax aanna la jarxinin uu soo bixina ayb walam yakun alxadiidu aladii yarwiihi munkaran xadiidka uu warinayana uunan munkar ahayn saasuu isaga ku tegna xadiidkuu warinaya haduunan munkar ahayn hal ninoo hiqaana uu ka wariye asaga ayb jarxina aan la jarxinin iquu ka yahay ibnu xibbaan agtiisa marka culammada markay leeyihiin tawhiiqu ibnu xibbaan lama cuskanaayo iyo tasaahulaa ku jira iyo qaacidadan waay uu degsaday ayb laakiin masaladaas laftirkeeda inaan lagu degdegin dadka uu ibnu xibbaan ka hadlo ayaa shan dabaqa loo qaybina dabaqada ugu fiican waxay tahay shuyuukhdiisa isaga shuyuukhdii uu la caasiray ee isaga uu yaqaanay haddii nin sidaanoo kale uu ka soo baxo waa la ictimaadi karaa tawfiiqiisa ayb kuwa u dhow sidoo kale wa kuwa ka fog laakiin isaga sida ninkanoo kale lanna ayuub alansaari ibnu xibbaan hadda waa ka fog yahay saciid ibnu jubayro wax ka warinaysa uma arkaysa ayb mucallimi tankiilka shan qayboodu u qeybiyey marka wuxuu yidhi qeybka koowaad iyo dabaqada koowaad iyo midda labaad waa tawthiiq muctabar ah tan saddexaad iyo midda afaraad xoogaa niqaashaa geli kara midda shanaad akarkeeda waaba majaahiilu sheekh alalbani marka wuxuu yidhi mumaarasaan ku sameeyey waxaan soo qabanay yuu yidhi taqriiban labaatameeyo tarjama oo ibnu xibbaan uu la gooni noqday tawhiiqooda waxaan u kala qaybinay dabaqaadkan mucallimi uu sheegay sida uu sheegaan noo soo baxday waxayna ku tusay buu yidhi ninkan mucallimi layidhaha khibrada uu leeyahay cilmigan iyo tamakunka uu ku leeyahay ayib sidaasuu tilmaamay inta badan dabaqada shanaadna ibnu xajar waa kuwa uu dhaho maqbuul dahabina uu yidhaahdo jahaaley waxuu ku sheego ayb lanna ragga uu maqbuul yiraa badanaa taqriibka dad jahaala ah ay ku jirtay u badan tahay ayb ibnu xubbaan marka isaga warkiisu meeshaasu naga soo galay bal xakama lahu bilcadaalati ayuu ugu xukumay bimujaradi hadihi alxaalati xaaladan keligeed wallaahu aclam qaaluu waxay yidhaahdeen faamaa man lam yarwi canhu qofka aan ka warinin xaggiisa aynan ka warinin siwaa waaxidin hal nin waxaan ahayn mithlu camri bni dii murin wa jabbaar aطaa'i wa saciid bni dii xuddaan tafarada biriwaayati canhum saddexdaanba waxaa kala gooni noqday warinta abu isxaaq asabiici saddexdoodaba abu isxaaq keligiisaa ka wariyey wa jurayun ibnu kulaybin tafarada canhu qataadatu qataado keliyaa ka wariyey oo arday u ah qaala alkhatiibu waalhashaazu bnu mayzan tafarada canhu shacbiyu caamir bnu sharaaxiil ashacbi ayaa ka wariyey keligiis qaala bnu salaax wa rawaa canhu thawriyu wuxuu yidhi thawrina waa ka wariyaa laakiin kan marka in lagu dara qaybkan maaha ayb wa qaala ibnu salaax ibnu salaax wuxuu yidhi waqad rawa albukhaariyu bukhaari wuxuu u wariyey limirdaasin alaslamiyi ninkaa mirdaas alaslami walam yarwi canhu kamana warinin isaga siwaa qays bni abi xaasim bisa ka wariyey wa muslimunna waa weriyey waqad rawaa muslimun lirabiicata bni kacbin walam yarwi canhu maka werinin isaguna siwaa abi salamata bni cabdiraxmaan cidaan ahayn yani wuxuu ka wadaa warkaan oo dhan raggii waa kuwaana ninkan hal nin bisaa ka weriyo bukhaarina waa ka soo saaray saxiixiisa muslima saxiix uga soo saaray ee sooma la dhihi karo waa majhuulul cayn dadkaani ayb ishkaal waay marka taas qaala waxa uu yidhi wadaalika kaagaasina masiirun minhumaa waa ahaansho iyo ku tegid minhumaa bukhaari iyo muslim xaggooda ila irtifaaci aljahaalati jahaaladu inay kor noqonayso biriwaayati waaxidin hal nin riwaayadii inay jahaalada ku kor noqonayso yani wuxuu leeyahay ragganoo dhan hal arday bisay leeyihiin bukhaari baana ka wariyey midna muslimaa ka wariyey arrintaasoo marka ma keenayso iyadoo hal nin keliya riwaayadiisu in jahaalada looga bixi karo leannaga waxaan taqana laba ka badanaa looga baxa soo maa ee eh, hal keliyaaba ka wariya nin labaad ma qabaan raggan hadda bukhaarina waa ka soo saaray muslimna uu ka soo saaray <coughs> wadaalika kaagaasina mutajihun waa war wejkiisa leh kalkhilaafi buu la mid yahay khilaafka ka jiro filiktifaa'i ku kaaftoon biwaaxidin hal qof qowlkiis lagu kaaftoomo fi tacdiili tacdiilka loogaga kaaftoomo casharkii kan ka horreeyey waxaan sheegnay hal nin tacdiilkiisa in lagu kaaftoomi karo soo ma ahayn ee masaladaasoo kale maa laga mid dhiga midaan qultu ibnu kathiir wuxuu yihi towjiihun jayid towjiihani waa towjiih fiican laakina albukhaariya wa musliman laakin bukhaari muslim inama iktafayaa fii dalika hal raawi bay ku kaaftoomeen inamaa iktafayaa way ku kaaftoomeen fii dalika kaagaas huwa haddaa la sheegay biriwaayati alwaaxidi hal nin inuu ka wariyey yay ku kaaftoomeen faqad oo keliya lianna haadayni maxaa yeele labadaa nin saxaabiyaani wa waa saxaaba iyaga wajahaalatu saxaabiyi saxaabiga jahaaladiisana laa taduru waxba ma dhibayso bikhilaafi gayrihi geyrkiisa maya wallahu aclam ibnu kathiir marka waa ka jawaabay labadaa nin waaba saxaabu yiri mar hadday saxaabe yihiinna bis waay saxaabada kulluhum cuduul haddii qofaan saxaabi ahayn haddii uu hal nin keliya ka wariyo jar-a aanan la tawhiiqinin oo imaam muctabara uunan tawhiiqinin jahaalatul cayn ma ka baxaayo ma fahamteen marka ayb mas'alatun intaa marka jahaaladii iyo waxay ku tacalluqaan uga baxnay riwaayat lmubtadic ayuu gelayaa marka hadda mubtadica riwaayadiisa mubtadica baabkan oo sifatu man tuqbalu riwaayatuhu waman laa tuqbal horta maxaa loogu soo dara sideedaba in la fahmay u baahan tahay waxaa loogu soo daraa fisqigaa laba nooc ah fisqi ictiqaadi ah iyo mid acmaashan daahirkaa ah qofka uu faasiq ku noqday fisqiga daahirkaa ah waa lasoo sheegay ada cadaaladiiba wax u dhibayaa iyo isaga nacam fisqigan baatinka ah ilaa qofku inuu mubtadic yahay adiga ma gara kartid nacam ilaa uu ictiqaadaadkiisa aada fahamto bidcadu <clears throat> bidcadu waa fisqi baain ah <coughs> waa fisqi oo baain ah waxaa laga yaabaa marka ninka mubtadica beenta inuu dhibsanaayo dembi weyn oo u arko khiyaanada inuu dembi u arko cibaadada uu kaa badan yahay inuu kaa cibaado badan yahay isdhowrid markay noqotana iska dhw oo iska kaa dhowrid badan yahaa laga yaabaa dhinacaas marka haddii laga feeriyo daahirkiisu waa salaaxa ka muuqanaya laakiin meesha laga haystaa maxay noqona baatin wey saa darteed marka fisqi baatin maadaama ay tahay yaa in laga hadlo halkan marka inay uga hadlaan culummada danta ay ugu kaliftay ibnu xajar saas u dhahayaan mubtadicu marka laba u qaybsamaa bidcada uu ku dhacay bidca mukafira inay tahay iyo inaynan ahayn hadday tahay bidca mukafira saaxiibkiisna lagu kufrisiiyey bidcadaas riwaayadiisa la aqbali maayo oo dadka aaminsan maalan shaafici wuxuu gaalaysiiyey dadka qadariyada kuwooda cilmiga inkirsan kuwooda cilmiga ilaahay inkirsan oo dhahayaan ilaahay ashyaadu wuxuu ogaadaa markay bannaanka usoo baxdo ayb markay wuxu dhacaan ayuu alla ogaanayaa ka hor ma ogeyn kuwa dhahaya gaala way ilaahay bay jahli ku sheegayaan kuwaasoo kale marka riwaayadooda say leeyala ti ma la qaadanayoayb bidcadu haddaynan noqonin marka saaxibkeeda haddaanan lagu gaalaysiinin oo ta'wiil iyo waxaas yacni ay leedahay midaasoo kale marka haddii uusan ahayn dadka beenta riwaayada beenta ilaahay ugu dhowaada haddounan ahayn haddii uu qoladaa yahay waxba laga qaadan maayo imaamu shaafici wuxuu yidhi aqbalu shahaadata ahli lahwaa dadka ahlu bidcada markhaatidooda waa aqbala ayuu yidhi hadday run sheegayaan ila alkhaaabiya qolada khaaabiyada la yidhaha maahane raafidada waa khaaabiyada waa kuwan hadda raafidada loo yaqaano iiraan iyo jooga iyo ciraaq iyo lubnaan iyo kuwaan meelaha xisbullah iyo kuwaas kuwaasay wuxuu leeyahy markhaatidooda ma aqbalaayo maxaa loo aqbalaynina waxay u arkaan shahaadatu zuurka waxa iyaga waafaqsan inuu ku bannaan yahay wixii madhabtoodaba waafaqaya beentu inay ku bannaan tahay ninkaasi diin ma leh marka soo wax beentii ka celinayaba haddaynan jirin riwaayadiisa la aqbali maayo kaasna yaa soo haray marka nin mubtadica ah, bidcadiisa aan lagu gaalaysiinin beentana diin ahaan uga tegaayo oo u arka xaaraan inay tahay kuwaasoo kale marka riwaayadooda see la yeelaa labaa loo kala qaadaa daaciye iyo kayru daaciye marka kaas haddii uu yahay nin bidcadiisa dadka ugu yeero oo daaci ku ah riwaayadiisa ma la aqbalaayo hayru daaciye haddii uu yahayna waa la aqbalaa riwaayadiisa akharu ahlilcilmi sidaasay qabaan imaam axmed baa waxaa la weydiiyey abuu mucaawiyata dariirna waa ka warisaa waana murji oo irjaaa ku jiray shabaabat bnu sawaarna kama weri sidaa la oo waa ka tagtay maxaa dhacayaa la kanna waa irjaa kuji kanna irjaa midna maxaa uga werisay midna uga tagtay markaasu wuxuu yidhi shabaabat bnu sawaar waa daaciya fii bidcatiyani ilaa bidcatihi dadku wuxuu ugu yeeraa bidcadiisa waa nin marka hawadu marka waxay gelinaya maadaama ou waxaan dadka ku qancinaya mar walbo xoogaa inuu inuu yani leexdo lagama aamin ah laakiin abuu mucaawiya daaciye maahan ayb alimaamu dahabi isagana tarjamada aban ibnu taklib wuxuu sheegay bidcada marka wixii markuu kasoo hadadlay cabaar ayuu wuxuu yidhi ninka mubtadica ah haddii uu yahay nin run sheegayo oo beentana ka dhowrsanayo xadiidkanna uu soo xambaaray falanaa sidquhu calayhi bidcatuhu ninkaas abaanu bnu taklib oo kale wuxuu le lanaa sidquhu annaga runtiisaan leenahay wa caleyhi bidcatuhu isaguna bidcadiisa asay kor saaran tahay ayb daaciye iyo keyr daaciye in loo kala saaro haddana kayru daaciyaha laftirkiisa marmaraan la aqbalaynin riwaayadiisa waa goorma haddii uu werinaayo wax bidcadiisa taageerayo wax bidcadiisa taageerayo hadduu werinaayo matalan ninkan tashayuca ku jiro tashayuc ayaa ku jiro isagoo tashayuc ku jiro ayuu wuxuu sameeyey eh, wax ku saabsan marka cali iyo fadaa'il cali iyo ayuu wariyey marka shaki baa imaan kara waa laga joogsana tashayuca iyo rafdiguna waa kala duwan rafdiga waa kuwa aan waxba laga warinin ayb oo imaamu dahabi uu yidhi balilkadibu shicaaruhum wanifaaqu dithaaruhum funaanada ay hoosta ka wataan ee jirkooda ku dhegan waa been marada ay kor ka wataanna eh, shicaarka oo ana waa waxa weeyaan nifaaq ayb kaas marka isagu hadduunan werinaynin wax bidcadiisa taageeraayo waa la aqbalaa haddii uu werinayona waa laga joogsan riwaayat marka waa kaas keliya waxaa ka dhiman baxti ah waxay uga hadlaan maxaa riwaayatulmubtadic lmubtadic halaga tago yaa laga tegin maxaa khilaafkaas xaggee buu ku salaysan yahay ayb ma'khadka masaladu maxay tahayna masalada maakadkeeda waxay tahay laba mafsada iska hor imaanayso mafsado waxay tahay ninkan bidcada lagu yaqaana mubtadica ah haddii wax laga wariyo xoogaa sharafow yeelana waxaa laga yaabaa marka inay dadka qaar ku dagmaan waa mafsado midaas ayb taas waa mafsado mafsado kale waxay noqonaysaa xadiidkan uu ninkan haayo ee axkaamta diinta nooga xiran inaan iska dhaafno iyadana nuqsaana imaanaysa soo maaha masaa'il aan u baahannahay adilo aan ka rabno ayaan weynaynaa iyadana waa mafsado kale labadan mafsada marka culummada labadan mafsada fiirintooda ayay masaladan ku saleeyaan haddii marka waxay leeyihiin ninkan riwaayadan meel kale laga heli karo in laga wariyaa ma aha haddaan meel kale laga heli karinna in laga wariya inta xugun sharci ah daliil la-aan la dhigi lahay soo ma fahmin labada mafsada midaanaa daran ibnu daqiiqilciid iyo ibnu xajar iyo sidaasay meelahaasay mareen ayb sideedana baabkan oo yacni ku saabsan yacni qofka eh, ninkan mubtadic ayaan wax laga warinin iyo fulaan hadduu wax ka wariya magacow yeelana iyo ama korow yani in lagu sirmaa laga yaabaa iyo waxaa iskale yani qiimeynteeda iyo ku ninkan mubtadica in lagu ciqaabo inaan waxba laga warinin waxaa iska leh ee ninkii ahlucilmi ah. nin iska suuqan joogo markuu rabana yani iska kitaabka laba berina imaado toban berina aan imaanaynin oo waxba aynan u kala baxsanayn oo haddana jarxi iyo tacdiil sheegaayo cajiib waay nacam qaraa'ibta zamankan jirtay ka mid tahay nacam majaahiishan anwaacdooda ma kala yaqaano masaa-ishan waxba kama garanaayo haddana wuxuu ku leeyahay jarxiga iyo tacdiilka jarxiga iyo tacdiilka nacam jarxi iyo tacdiil adiga baabka baabkaaga maba ahanbaayb ayb qofkii marka waxaa laga rabaa daci lqowsa baariiha qaansadaa ninkii qoray oo qori yaqaan udeey nacam adiga ha iska yani ha gelin ha ku ordin ayb daci lkitaabata lasta minha walow sawadta wajhaka bilmidaadi wuxuu yidhi yani kitaabada ee qoraalka iska dhaaf dadkeeda ma tihid ayb wejigaaga haddaad anqaas ku tirtirto maanta dhan cid ku dhahaysa male ninkan waa kaatib saas ku noqon maysid ayb kelimaad marka jarxi jarxi jarxi jarxi tacdiil yacni waxbana uusan ka aqoonin qofkii baab marka maahan jarxiga tacdiilka mas'ale basiita ah maaha oo qof walba uu iskaga dardashay kara maahaayb masaa'il ijtihaad u baahan waay ijtihaadna qofkii ahal u aha galo qofkaan ahal u ahayn haiskaga joogo ila cilmigan jarxiga iyo tacdiilku mabnaahu lijtihaad waay haddaa weydiisad adiga mujtahid maa tahay mayuu ku leeyahay maxaa ku geliyay marka waa yahay kitaab waxaa laga yaabaa inuunan si fiican uga fahmi karin ayb masأlaة qaala اlmualifu raximah اllah wاlmubtadicu mubtadica in kufira ayb haddana waxay ka falantaaba bidca haddana usuululfiqi kama maaranto oo ninka bidco xukumaayo iyo sunno laabudda inuu macrifo usuulka u leeyahay lanna wax badan waxay galaan mabaaxis usuuli ah bay dhex galaan oo wixii marka usuulkana de aalaad kale usii baahan yahay marka qofku hadduu rabo uu jecel yahay inuu axkaamtan gaaro ou yacni ka noqdo dadkeeda uu noqdo waxaa la rabaa inuu yeelo yacni inuu marka uu sameeyo uu ka tago hadduu rabo inuu yacni dadaa fannigan dadkiisa ou noqdo ha barto culumtaasoo dhan ha barto ilaa haddii kalena acdi lqowsa baariha marka qaansada qofkii qoraaya in la siiyo waa yaqaana isagaa wadwadaya wlmubtadicu mubtadica in kufira bibidcatihi bidcadiisa haddii lagu kufri siiyo falaa ishkaala ishkaal ma leh fii raddi riwaayatihi riwaayadiisa radinteeda waidaa lam yukafar haddaan lagu gaalaysiinin fain istaxalla alkadiba been haddii uu xalaashado ruddat aydan riwaayadiisa waa la radinayaa wain lam yastajizi ilkadiba beenta hadduunan bannaysanin fahal tuqbalu am laa ma la aqbalayaa mise maya aw yufaraqu ama waa la kala geynayaa bayna kownihi daaciyatan aw gayra daaciyatin ma loo kala qaadaya daaciye iyo hayru daaciya fii dalika nizaacun qadiimun waxadiiun waxaa ku jira buu yidhi dood hore iyo mid cusubba waladii calayhi alakharuun midda ay culummadu u badan yihiin altafsiilu weeyaan culammadii saanay u badayn tafsiil bayna adaaciyati wa hayrihi daaciye iyo heyrka in loo kala qaado ayb dadkan mucaasiriinta nin ahaa wuxuu yidhi maxay ta daaciye hayru daaciye maxay tahay waxaas wax jira maa waana laga tegaayo adilana aan u haynaa adilada oo u haaya maxay noqonay marka fannigan dadkiisiibaaba axmed binu xambal iyo a'imadii fannigaaba kala qaadayaann anta man si lagu dhegaysto warkaaga adiga maxaad fannigan ka tahay yani mutadafin tafsiilkaasay marka u badan yihiin culammada kuwii hore kuwii dambaba waqad xukiya can nasi shaaficiyi yaa laga sheegay sidaas waqad xaka bnu xibbaana ibnu xibbaan wuxuu sheegay calayhi tafriiqan korkiisa alittifaaqa ayuu xikaayooday ittifaaq oo tarjamada jacfar bnu sulaymaan addubaci oo hiqaadkiisa ka midu ah wuxuu ku yidhi laysa bayna ahli alxadiidi min a'immatina khilaafun ana asaduuqa almutqina ida kanat fiihi bidcatun walam yakun yadcuu ilayha ana alixtijaaja ana alixtijaaja biakhbaarihi jaa-izun akhbaartiisa marka in la xujaystaa waa jaa-is itifaaqu marka kaas u ah oo halkan ku ishaarayo ayb laakiin khilaaf waa jira faqaala waxau yidhi markaa faidaa dacaa ilayha saqada alixtijaaju hadduu bidcada dadka ugu yeero saqada alixtijaaju biakhbaarihi akhbaartiisa in la xujaystaa way dhacaysaa marka qaybtan dambe marka itifaaqeedu macquul inay tahay waa laga yaaba waqad xukiya can nasi shaaficiyi waqad xaka bnu xibaana calayhi litifaaqa faqaala waxau yidhi laa yajuusu ma banaana alixtijaaju bihi in la xujaysto cinda aimatina qaaibatan midka daaciyada in la xujaysto aimadeenna agteeda kulligood yacnii ma bannaano ayay leeyihiin ayb laa aclamu baynahum dhexdooda ma ogi fiihi khilaafan wax khilaafa masaladan dhexdeeda ma ogi qaala bnu salaax ibnu salaax waxa uu yidhi wahada acdalu laqwaali wa wlaaha aqwaasha kan ugu acdalsan uguna haboon ugu dhow waa in loo kala saaro daaciye iyo hayru daaciye walqowlu bilmanci mulaqan mubtadic riwaayadiisa waa la diiday mulaqan ah baciidun aaduu u fog yahay mubaacidun mid fogeynayo weeyaan lishaa'ici sida ku faafsan can a'immati alxadiidi ka shaac baxday lianna a'immatu alxadiid fa kutubahum maxaa yeele kutubtooda daafixatun biriwaayati can ilmubtadicati waxaa ku badan mubtadica ka warintooda ayb gayri ducaati oo aan ducaad ahayn abu mucaawiyata dariir iyo kalaba ka mid fa fi saxiixayni min xadiidihim fi shawaahidi iyo walusuuliba kaiirun bukhaari iyo muslimna waxaa ku jira axaadiid shaahid ahaan ay u keensadeen rag ay min baabi almutaabacaat oo shawaahid uga wariyeen iyo kuwo ay min baabi lusuul uga wariyeen oy ixtijaajeen oo aad u badan baa jirto oo raggooduna mubtadica ay yihiin bal waxaa la sheegayba qaar daaciye ah ku jira xataa waxaa ka mid a ah cimraan bnu xitaan ninkii khaarijiga ahaa oo ammaanay ninkii cali dilayba u ammaanay cali bn abi aalib ninkii dilay ayuu ammaanay ibnu muljim ayuu ammaanay oo dilkii uu cali dilay in ilaahay uu ugu dhowaado wax fiican inay ahayd ayuu gabay ka tiriyey oo ku ammaanay dacwo ka weyn maa jirta midaasna ninkii cali dilay inuu ammaanay haddana maca dalika xadiisuhu fii saxiixi lbukhaariyi ayuu ku yaallaan xadiikiisa qultu waqad qaala shaaficiyu marka culammada warar badan bay ku jawaabaan aad u dheer jawaabaad badan bay ka bixiyaan ayb waxyaabo badan bay ka baxbaxshaan marka calaa kullin laakiin waa daahir inuu ninkaas ku jiro eh, saxiixulbukhaariga qultu waqad qaala shaaficiyu aqbalu shahaadata ahli alahwaa dadka mubtadicada shahaadadooda waan aqbalayaa buu yidhi ila alkhataabiyata kuwa raafidada maahane min araafidati raafidada ka mida liannahum yarawna waxay arkaan shahaadata zuuri markhaati beenaalanimada inay bannaan tahay ayay arkaan limuwaafiqiihim kuwa iyaga markaa yacni waafaqaya madhabtooda inay iska sheegi karaan been iyo madhabta lagu xoojiyo falam yufariq ishaaficiyu shaafici ma uunan kala geynin fii hada nasi naskan beyna daaciyatihi wagayrihi laakiin kuwan beentayba banaystaan ayage uma ma lfarqu fi lmacnaa baynahuma farqiga xagga macnaha u dhaxeeyo jawhariga muxuu yahay wahada albukhaariyu waa kan bukhaari qad kharaja wuxuu soo bixiyey licimraana bni xiaan ayb cimraan ibni xiaan alkhaarijiyi maadixi cabdiraxmaan ibni muljim kii ammaanay qaatili caliyin cabdiraxmaanka oo cali dilay ayb ninkii ammaanay buu usoo saaray xadiid wa min akbar dacwati ila lbidcati bidca dad loogu yeerata ugu weynba waayayb masalatun attaa'ibu min alkadibi fi xadiidi innaasi tuqbalu riwaayatuhu khilaafan liabi bakrin asayrafiy ayb cilmi ka qaadashaduna mubtadica cilmi ka qaadashadiisana mas'aladan unbay u khuduuce hadda waa isku mas'alo un attaa'ibu min alkadibi midka masaladan marka waxuu rabaa uga hadlo qofka hadduu beenta ka towbad keeno ma la aqbala xadiidkiisa dambe attaa'ibu midka ka towbad keena min alkadibi beenta fii xadiidi naasi ku saabsan dadka sheekooyinkooda iyo dhexdooda uu beentii ka sheegi jiray iyo qofka hadduu ka towbad keeno tuqbalu riwaayatuhu riwaayadiisa waa la aqbalayaa khilaafan mukhaalifiin xaal aan khilaafayno liabi bakrin asayrafiy abuu bakr asayrafi abuu bakr asayrafi ninka risaalada sharxay shaafici faama in kaana qad kadaba haddii laakiin uu ku been sheegay fi filxadiidi xadiidka nebiga mutacamidan kasna oo ugu been sheegay fa naqala bnu salaax ibnu salaax wuxuu ka soo guuriyey can axmed bni xambal wa abi bakrin alxumaydiy shaykhi albukhaariyi waa ninka bukhaari xadiidkii ugu horeeyey uu ka wariyey awalu shaykhin fii saxiixihi cabdullahi bni zubayr ayb wuxuu ka wariyey annahu laa tuqbalu riwaayatuhu abadan weligiis lagama aqbalayo riwaayada nebigow maalan ku been abuurtay si kas ah waa ka towbad keenay mar dambe ninka waxba lagama aqbalayo towbadiisa waa anfaca laakiin riwaayad damba maya aimadaas marka saasay dhaheen wa qaala abulmudafar asamcaaniyu mansuur ibn cabdiljabaar saaxibu kitaabi qawaaic aladilla iyo istilaamka iyo ninka iskale wuxuu yidhi man kadaba fii khabarin waaxidin hal xadiid ninkii been ku sheego wajaba isqaadu maa taqadama min xadiidihi wixii hor maray beentaas ka hor ou sheegay ee axaadiida in la rido waayo la tuuro ayib meeshaas marka de rag dambo iskaga khilaafsan waa jiraan ayib nawowi iyaan u malaynayaa iyagu waxay leeyiin hadduu toobad keeno alla iska dhaafo cadaaladiisii haw soo laabato beentii marka waa xadiidka nebiga marka ku been sheego weliba aa midda marka suyuudi uu leeyahay wamaa ra'aahu alawaluuna arjaxu daliiluhu fii sharxina muwadaxu wamaa ra'aahu lwaluuna arjaxu awaliintu marka waa axmed iyo xumaydi qultu wa min alculamaai culimada waxaa ka mida man kafara qola yacni qaar gaalaysiiyey mutacamida alkadibi beenta midka u qasdo fi lxadiidi nabawiyi xadiidka nebiga sal ll slam wa minhum waxaa ka mida culimada man yuxatimu qatlahu dilkiisa kuwa waajibinaya qaar in la dilaaba waajibinayo waqad carartu dalika fi lmuqadimaat wa amaa man halita fii xadiidin mas'alo kaloo tan xiriir laleh buu daba dhigay haddana wa amaa man halita qofkii ku gafay fii xadiidin xadiid fa buyina lahu sawaabu ee sawaabkii loo caddeeyey xadiiduu qalad u sheegay war sidaan maahane waa saan dheh ayaa la yidhi falam yarjic ilayhi kama laabanin aan ka faqaala bnu lmubaarak bnu xambal waalxumaydiyu maxay dhaheen laa tuqbalu riwaayatuhu aydan ninkaa riwaayadiisa la aqbali maayo marba hadduu qalad oo u jeeda ku madax taagayo ayb watawasata bacduhum qaarkood waa dhexdhexaysteen faqaala wuxuu yidhi in kaana cadamu rujuucihi ila sawaabi soo noqosho la'aanta sawaabka oo u soo noqdo la'aanteed hadday tahay ay ka dhalatay cinaadan madax adayg fa haadaakani yaltaxiqu wuxuu haleelayaa biman kadaba camdan wa ilaa haddaynan sidaas ahayno isagu ay la tahayba sawaabku sida uu sheegayo falaa maya riwaayadkiisa la tuuri maayo leanna isagaba waa mujtahid ayib saasuu yidhi wallahu aclam sufyaan bnu wakiic ayay ku radiyeen xadiidkiisa sidaan oo kale dhowr jeer baa qalad ou galay ayaa laga baraarujiyey waa ka noqon waayey riwaayaadkiisa waa ka tageen sufyaan bnu wakiic tirmidi ayaa ka wariyey waa wakiic bnu ljaraax wiilkiisa marka labada in loo kala qaado culimmada qaarna waxay yidhahdeen mutaakhiriina qofka sawaabka baraarujinaya la fiirinaan haddii ninka sawaabka baraarujinayo uu yahay nin cilmi yar maalan ninkanna uu nin xaafid ah oo caalima uu yahay qaladka loo sheegayo ee markaas waa dhici kartaa inuu isleeyahay war ninkan waxba ma yaqaanee ama uu gefsan yahay saa darteed ha ka laabanin dee midaasoo kale hadday timaado laba ninoo iskhilaaftay uun waaye riwaayadiisana la tuuri maayo markaa la sheegaya waxay taha sawaabkii u caddaaday hadduu madax adeyg uga tago wa min haahunaa meeshaan yembaqii waxaa habboon attaxaruzu iska ilaalin ad in laysaga ilaaliyo layska jiro min alkadibi been kulamaa amkana si kastoo u suurtoodo in allaale intay suurtagal tahay in layska ilaaliyo beenta falaa yuxadisu xadiid ma sheegaayo ilaa min aslin muctamadin asal la cuskada maahane meel kale xadiidka ka sheegi maayo yacnii sheekhiisii buu ka soo xambaaray waa u tegi doonaa qaababka xadiidka loo xambaaro waa soo qortay waa saxday muqaabalow sameeyey waa ilaashaday kitaabkiisa asal noocaas oo kale inuu ka wariya wayajtanibu ou ka dheeraado ashawaada axaadiidta shaadka ah waalmunkaraati iyo axaadiidta munkaraadka ah waa inuu ka dheeraado qofka xataa masaa-isha fiqiga ninka jecel masaa-isha shaadka ee munkaraadka masaa-isha shawaadda ah ninka jecel imaam ma lagu tiriyo faqad qaala alqaadi abuu yuusuf man tatabaca qofkii raacraaco gharaa'iba alxadiidi xadiidka qaraa'ibtiisa qofka raacraaco kadaba waa been sheegaya wa fi lathari kafaa bilmari isman an yuxaditha bikulli maa samic ayb halkaan iska joogo bilah towfiiq